alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala alihi wasaxbihi waman ihtada bihadihi ilaa yawmi iddiin qaala raximah llah baabu maa jaa wixii ku soo arooray buu baab yahay ana bacda hadihi lumma ummadan berhkeed yacbud lawthan inuu caabudi doono awthaanta waxyaabaha allah subxaanahu watacaala sokadii la caabudo alawthan waa jamac mufradkeeduna waa wathan wuxuu leya cabdiraxman bn nasir isacdi raximah llah faina alwathana ismu jaamicu likuli ma cubida min duni illah la farqa bayna alashjaari walaxjaari walabniyati wala bayna alanbiyaai walsaalixina walطaalixina fi hada almawdic wahuwa alcibaada wuxuu leeyahy wathanku waa magac koobsanaya wax kastaoo ilaahay sokadii la caabudo farqi uma dhexeeyana dhirta iyo dhagaxaanta iyo dhismayaasha iyo ambiyada iyo saalixiinta iyo saalixiinta oo faasidiinta mawduucan cibaadada la dhaha marka laga hadlaayo intaa farqi uma dhexeeyo oo kii loo leexiyaba waxay noqonaysaa in la caabuday kii loo leexiyabana waxay noqonaysaa shirki in la sameeyey faina axaqu اllahi waxdah faman dacaa gayr allahi o cabadahu faqad itakadahu wathanan cibaadadu waa xaqa ilahay uu leeyahay kelidii ka ilaahay cid aan ahayn barya ama caabudaa wathan buu ka dhigtay ciddaa wakharaja bidalika can iddiin walam yanfachu intisaabuhu ila lislaam cibaadadaasi ilaahay cid aanayn u leexiyena diinta waa kaga baxaya nisbe sheegashada islaamka uu nisbe sheeganaya uu ku abtirsanayaana waxba u fakam intasaba ila lislaami min mushrikin wamulxidin wakafirin wamunaafiqin fara badanaa inta islaamka u nisbo sheegatay mid mushriga iyo mid mulxida iyo mid kaafira iyo mid munaafiqa walcibratu biruuxi wa waxaqiiqatihi la bimujarad اlasaami walalfaad alati laa xaqiiqata laha waxa wax kasoo qaad kale qofka anfacaya ee sharaf uu ku yeelanaya waa inuu qofku la yimaado diinta ruuxdeedii iyo xaqiiqadeedii dhabteedii ee magac lala baxay iyo ereye iyo kelimaad la isticmaalay oo qudhi oon xaqiiqo lahayni waxba tari maayaan hadduu ashhadu an laa ilaha ila allah afka ka yidhaahda adi waa kelimaad iyo xuruuf haddaan xaqiiqadeedii iyo macnaheedii aanu la iman oo wixii ay diidaysay aanu ka fogaanin dee kelimaadkaasi waxba u tari maayaan marka mualifku baabkan wuxuu uga jeedaa siduu leeyahy alimaam sulaymaan ibn cabdillahi raximah ullah wuxuu uga jeedaa inuu radiyo kuwa cubaadulqubuurka kuwaasiyo shirki nooc walba intay sameeyaan haddana odrhanaaya annahu laa yaqacu fii hadi lummati almuxamadiyati shirkun ummadda nebi maxamed shirki dhexeeda inuu ka dhaco suurtagal maaha bay yidhahdaan si ay shirkigoodaasi ay u difaacdaan oo cid laa ilaha ila allah muxamedun rasuulullah leh inay shirki samaysaa suurtagal maaha bay yidhaahdaa marka baabkan mualifku wuxuu ku caddeeyey isagoo daliishaday aayaad ilaahay subxaana tacaala qur-aankiisa kamid ah iyo axaadiis min kalaami rasuuli illaahi ah waxa uu caddeeyey shirkigu ummaddan dhexeeda inuu ka dhacaayo warujuuc kathiirin minha ilaa cibaadati alawthaan iyo in badan oo ummadda kamidi inay unoqon doonto ilaahay cid aan ahayn inay caabuddo waxaa kale uu ku caddeeyey inaanay suurtagal ahayn ummadda oo dhami inay xagga shirkiga u wada noqoto uma almuxamadiya shirki iyo gaalnimo isku wada waafaqdo bal laa tazaalu طaa'ifatun cala alxaq laa yaduruhu man khadalahum xataa yaatiya amru llah waxaa kaloo caddeeyey in ummadda dhexeeda mar walba laga helayo cid xaqii ku taagan oo tawxiidka u nusraynaysa oo aaminsan maqsuudkiiyo ujeedada baabka uu ka leeyana waxay tahay shirkiga waxaa la yidhaahdo dadka inuu uga digo in laga digtoonaado had iyo jeraale laga baqdo oo la ogaado inuu yahay shay ka dhici kara dad laa ilaaha ila allah ku dhawaaqaya maqsuudka baabku markaa waa kaawi qaala wa qawluhu tacaala ba ayuu u baabi ilahay uhi alam tara miyaanad arag ila aladiina kuwii miyaanad arag waa istifhaam waxa weeyaan looga jeedo tacjiib taqriir iyo tacjiib oo wax lala yaabe ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qayb la siiyey min alkitaabi kitaabkii kamida oo kitaab loo soo dejiyeyo oo cilmi la siiyey yu'miniina yu'minuuna waxay haddana rumaynayaan biljibti bay rumaynayaan iyo wataaguut marka aljibtu wataaguut tafsiirkooda ahlulcilmigu ama ahlucilmi bitafsir aqwaal bay ku leeyihin qaar waxay idhaha aljibt wataaguut waa sanamaan oo midna la odhan jiray aljibti midna taaguut la odhan jiray ahlulcilmiga ahlucilmiga qaarkooxna aljibtu waa alkahin waa faaliya taaguutkana waa kacab ibn lashraf qaarkood waxay dhahaan jibtigu waa sixirka taaguutkuna waa shaytaanka wey qaarkood waxay yidhaahdeen jibtigu waa xuyey ibnu kii yuhuudiga ahaa taaquudkuna waa kacab ibn lashraf waqiila aljibtu ashirk jibtigu waa shirkiga wataaquut maa yucbad min duni illah ibnu jariir atabari markuu aqwaasha tafsiirkiisa uu ku sheego wuxuu odhanayaa waasawaabu min alqawli fi taawiili yu'minuuna biljibti wataaquut an yuqaala yusadiquuna bimacbudeyni min duni illah waxay rumaynayaan laba ilaahay sokaday ay caabudaan yadcuunahuma min duni illah ama laba shaydaan ha noqdaan ama laba yuhuudi ha noqdaan ama laba faaliya ha noqdaan ama laba sixiroole ha noqdaan wayatakiduunahumaa ilaahayni wadalika ana aljibta wataaguut ismaani likuli mucadam jibta wataaguut waa laba magaco oo uu leeyahay mid kastoo la weyneeyo bicibaadatin lagu weyneeyo min duuni illah cibaado lagu weyneeyo ilaahay sokadi aw taacatin ama ka amar qaadasho baadi lagaga amar qaato aw khuduucin ama in loo dulloobo lahu kainan ma kana dalika almucadam kaa la weyneynaya wuxuu doonayaba ha noqdo min xajarin aw insaanin aw shayطaanin ama dhagax ha noqdo ama insaan ha noqdo ama shaytaan waxa weeyaan ha noqdo idan waxay rumaynayaan biljibti waaltaaguuti bay rumaynayaan waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala sokadii la caabudo ayay rumaynayaan ilaahay subxaana watacaala aayadda wuxuu ku tilmaamay inxiraafka fiiha ihbaat inxiraaf alyahuud yuhuuddu sida u inxiraafeen buu ilaahay tilmaamaya ahlulkitaabka iyo nasaaraduba oo ilaahay subxaanahu watacaala inay kamid yihiin kuwo caabuda cid waxa weeyaan makhluuqaadka kamid ah ayaa aayaddu waxa weeyaan ay tilmaamaysaa waxa kaloo waxa weeyaan aayaddu ay tilmaamaysaa maadaama ahlulkitaabka laga helay kuwa ilaahay cid aan ahayn caabuday rasuulkuna uu sheegay calayhi afdalu salaati waltasliim in ummadiisa qaar kamidii ah ay ku dayan doonaan ahlulkitaabka oo wax kastoo ay sameeyaanba ay ka daba samayn doonaan taasi waxa ay daliilu tahay in ummadda nebi maxamedna laga dhexeli doono kuwa aljibt wataaquut caabuda sida ahlulkitaabkaba looga dhexelay shaahidka aayadda ku jiraana waa kaa ifan baaraka allahu fiik aayaddu waxay tilmaantay ahlulkitaabka inay kamid noqdeen kuwa biljibti wataaguuti caabuday macbuudaad aan ilaahay ahayn rasuulkuna wuxuu sheegay sala allahu alayhi wasalam kuwa ummadiisa kamidii inay ahlulkitaabku wax kastoo ay sameeyaanba ay kaga dayan doonaan waxay markaa natiijadu noqonaysaa in ummadda nebi maxamed laga dhex heli doono kuwa ilaahay cid aan hayn caabuda sida ahlulkitaabkaba looga dhex helay oo ahlulkitaabka arrinta noocaasiya kuwa kaga dayda ayaa ummadda nebi maxamed dhexeeda laga heli doonaa wa qawluhu tacaala ilahay uhi qul waxaa tiraa hal unabiukum waar ma ydinka waramaa bisharin wax ka shar badan min dalika idinku shar inu inay nebi maxamed iyo saxaabadiisa iyo diinta ay aaminsan yihiin inay shar tahay baad aaminsan tihiine idinka ictiqaadkiina haddii laydiin raaco lagaba soo qaado inay shar tahay mid ka shar badan ma idin sheega mathuubatan xagga abaalmarinta ka shar badan cinda allahi ilahay agtiisa man lacanahu allahu baa ka shar badan nebi maxamed iyo saxaabadiisa iyo diinta haystaan ka ilaahay uu nacdalay baa ka shar badan oo waqadiba caleyhi ilaahay uu cadhooday oo wajacala minhum iyaga uu ka yeelay alqiradata daayeero iyo walkhanaaziira doofaaro oo wacabada caabuday daaguuta daaguud caabuday macanaa macbuudaad kale ama jin ha noqdaan ama insi ha noqdaan ama dhir ha noqdaan ama dhagaxaan ha noqdaane macbuudaad kala caabudo ilaahay subxaana watacaala aan ahayn shaahidka aayadda ku jiraa wuxuu yahay ama baabka alay ka khusayso ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay kuwii ahlulkitaabka ahaa inay ka mid ahaayeen kuwo caabuday cid aan allah subxaana watacaala ahayn oo shirkiga ku dhacay cibaadatul awthaan rasuulkuna wuxuu sheegay sala allahu alayhi wasalam in ummaddiisuna ay ku dayan doonto ahlulkitaabka markaa cid arrintaasi kaga dayata cid ummadda nebi maxamed ka mid a oo ahlulkitaabka arrintaasi kaga dayata in la helaa waa laga maarmaan saa awgeed ba wuxuu yihi jaarullah fi kitaabi waxa weeyaan aljaamic alfariid oo uu ku sharaxo waxa weyaan kitaabu tawxiidka anahu ida kana fi ahli lkitaabi man yu'minu biljibti wاطaaguut faarasulu qad akbara ana ummatahu satafcalu mila dalik aayaddu markaa baabka halkay daliil uga tahay waa ka mar haddii ahlulkitaabka ay kamid yihiin kuwa aljibta oo taaguut rumeeye oo caabuday dee rasuulku wuxuu sheegay ummadiisuna saasoo kale inay samayn doonto oo arrintaa ay kaga dayan doonto oo latatabicunna sanana man kana qablakum waa ka yihi rasuulku wa qala alqarcaawi dalat ilaayatu cala wujuudi shirki fi ahli lkitaab waqad habata ana hadihi lumma satacmalu ma camilahu ahlu lkitaab wa min dalika ashirku ma fahamteen aayaddu halkay daliil uga tahay ummadda nebi maxamed in laga heli doono kuwa shirki sameeya man man aladi fahim yaa fahmay ma axad fahim nacam ayaddani ahlulkitaab iyo shirki ay sameeyeen bay ka warramaysaa sidee bay daliil ugu tahay haddii lagu dhaha ka warran ummadda nebi maxamed in laga dhex heli doono kuwa shirki sameeyey cibaadat lawthan ayib aayaddan sabab nuzuulkeeda ibnu wuxuu ku sheegay qoladii yuhuudda ahayd ayaa dadkii muuminiinta ah waxay ku yidhahdeen wallahi ma calimnaa ahla diinin aqala xadan minkum fi dunya walaakhira walaa diina shara min diinikum iyagoo mu'miniintii caayi maanaan arag bay idhaaheen dad eh, diin sheeganaaya oo idinka idinka dheef daran adduun iyo aakhiraba diintiinana mid ka shar badan maanaan arag bay yidhahdeen marka ilaahay baa u jawaabo ku yihi qul hal unabiukum bisharin min dalik wa sharin haddii la wa afcalu tafdiil waxay noqonaysaa in lagula khitaabay calaa xasabi iddicaa'i haddii saaad sheeganaysaan laydinba raaco lagaba soo qaado in nebi maxamed sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa iyo diinta haystaan ay shar tahay waxaa ka shar badan cidda ilaahay uu nacdalay ee ilaahay uu cadhooday ee ilaahay uu masakheeda ee riyo doofaara uu ka dhigay oo idinka ah taasi ay aayadda markaa macnaheedu noqonaya haddii kalena ah, sharin markaa wa afcalu tafdiil fii gayri baabihaayo iminka mushaaraka maca ziyaada faa'iideyn mayso ayaa la odhan karaa waxaan aayadda qur-aanka ka qaadanaynaa in waxa weeyaan kuwaasi ahlulkitaabka lala munaadaroodo oo la sheego waxa weeyaan baadilkooda loo caddeeyo oo diinta islaamka waxa weeyaan laga difaaco waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa qofka marka la radinayo ahlulbatilka xasanaadkiisa in la sheega inaanay waajib ahayn oo yuhuudi waxa shaki la-aana inuun dee wax wanaaga waa lahaayeen lakin ilaahay wanaagyoodii maba soo hadal qaadinba ilaahay subxaana watacaala saddex sifoo xunxun buu ku sifeeyey inuu ilaahay nacdalay iyo inuu cadhooday wa jacala minhum alqiraata walkhanaaziir iyo sifa afraad o ah cabada ataaguut wax xasano ay leeyihiinna ilaahay ma sheegin waxa radin marka ay ku tahy qolooyinka idhaahda cid marka la radinaayo laabudda min dikri xasanaati wa sayi-aati waa in xumaanadii xumaanihiisa iyo wanaagyadiisaba la sheego qofka mar haddii baadilkiisa la radinayana wanaaggiisa dadka in loo tiriyaa oo loo sheeg sheegaa waxa ay daciifinaysaa radintii baadilkiisaa la radiyey oo qofku wuxuu odhan karaa intanoo wanaagaba hadduu leeyahay inta yara khaladi maxay ka dhibaysaa buu odhan karaa waa maqmuratun fii baxri xasanaatihi wa qawluhu tacaala qowlka ilaahay uu yidhi qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen galabuu ku xoog roonaaday calaa amrihim asxaabulkaaf arrinkoodii iyo taladoodii iyo wixii laga yeeli lahaa lanatakidana waxaanu ka yeelan doonaa calayhim dushooda masjidan bay yidhaahdeen marka waxaa ka horeysay aayadda ilaahay uu leeyihi id yatanaazacuuna baynahum amrahum faqaluu bnuu calayhim bunyaana rabuhum aclamu bihim asxaabulkaaf markii godkii ay ku jireen la helay ayaa la ysku khilaafay qolo waxay yidhaahdeen war dhismo ka dul sameeya rabbigood bimacnaa godkooda iskaga jiraane albaabkiisa un dhismo waxa weeyaan ku awda halkaasi xabaal ha u noqoteen ilaahay baa subxaana watacaala xaalkooda ka warhaye markaasi ala wuxu uhi qaala aladiina galabuu calaa amrihim kuwii talada iyo arrinku gacanta uu ugu jiray waxay yidhaahdeen lanatakidana caleyhi masjida masaajid baanu ka dul samaysan doonaa marka aayadda qur-aanka laba qole ayaa lagu sheegay qolo tidhi masaajid aynu ka dul samaysanno niman barakaysan bay ahaayeene iyo qolo tidhi war maye godkaasuun ku awd oo halkaasi xabaal ha u noqotee inaga daaye marka labada qolo qolodeebaa waxa weeyaan saxsanayd qolodeebaase khaldanayd ibnu kahiir marka aayadda tafsiirkeeda waxa weeyaan uu tafsiirkiisa maruu ku keeno waxa uu odhanayaa qolada sidan tidhi wahahir ana aladina qaluu dalika hum asxaabu alkalimi wاnufud qolada tidhi waxa weeyaan almasaajid ka dul dhisano kuwii hadalkoodu uu ahaa mid meel maraya oo dee awood iyo xukumka haystay ayay ahaayeen walakin hal hum maxmuuduuna am la arrintaa miyay ku mahadsanaayeen bise arrin ay ku khaldanaayeen ba fiihi nathar liana nabiya qaala lacana allahu alyahuuda wanasara itakhaduu qubuura ambiyahi masaajid lama odhan karo waa ku ammaanaayeen waayo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam yahuud iyo nasaara ilahay ha nacdala bu uri waayo masaajidii ambiyadooda iyo saalixiin qubuurtii ambiyada iyo saalixiinta ayay masaajidda ka dul samaystay imaamkii la odhan jiray almucallimi waxa weeyaan muxadidka weyn ahaa laba kitaab buu ku leeyahy masaaisha masaladan waxa weeyaan qubuuraha kitaab la dhaha cimaarat lqubuur ayuu leeyahy oo mujalada ah. wuxuu leeyahy qoladaa tidhi war meesha uun ku awda ayaa ahayd qoladii wanaagsanayd ee ahluliimaanka ahayd waxaana taa tusinaya buui dhowr arrimood arrinta koowaad ilaahay subxaanahu watacaala xagga sheegista iyaga ayuu horreysiyey sharaftooda awgeed baanu uhorreysiiyey id yatanaazacuuna baynahum amrahum faqaluu bnuu calayhim bunyaana rabuhum aclamu bihim qaala aladiina qalabuu calaa amrihimna waa la dambaysiiyey arrinta labaad hadallo wanaagsan oo tusinaya ahluliimaan inay ahaayeen ayay ku dhawaaqeen oo maxay yidhahdeen rabbuhum aclamu bihim arrinta saddexaad qolada dambe tidhi masaajid aynu ka dul dhisanno waxaa lagu tilmaamay inay ahaayeen ahlulghalaba kuwo fikirkooda awood ku socodsiinayay oo xujo iyo daliil iyago aan haysan ahlulxuja waadaliil walburhaan may ahayne ahlu lgalaba bay ahaayeen oo waa kuwa ilaahay waa kaa yidhi qaala aladiina halabuu calaa amrihim marka saddexdaasi arrimoodba waxa ay tusinayaan qolada tii masaajid inaan ka dul samayn inay ahayn qolada saxsan calaa ayati xaal tay doonaysaba ha noqoto waxaa rasuulkeena uu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam ummadihii inaga horreeyey ee masaajidda ka dul samaystay qubuurta ambiyada iyo saalixiinta arrintaasi nacdal inay ku mutaysteen xagga ilaahay kaga mutaysteen suurtagalla maaha inay qoladani saxsanaayeen maadaama kuwa iyaga lamid ahaaba masaladaasi lafteeda lagu nacdalay oo in qaarna loo banneeyo albinaa cala alqubuur itikhaadi almasaajid caleyh qaarna lagu nacdalaa arrin suurtagala maaha ina allaha laa yufariqu bayna almutamaatilaat walaa yajmacu bayna almuftariqaat wax kale xukun duwan ilaahay subxaana watacaala isku mid kama dhigo wax waxa weeyaan isku midana ilaahay subxaana watacaala xagga xukumka ma kala duwo aayaddan qur-aanka mararka qaarkood ayaa kuwa waxa weeyaan khuraafiyiinta ahi ay ka dayaan daliil iyo xujo oo waxay yidhaahdaan qaala aladina galabuu calaa amri lanatakidana caleyhi masjida soo kaa ilaahay sheegay qolo tidhi dadkii saalixiinta ee asxaabulkahaf ahaa meeshii ay ku dhinteen masaajid aynu ka samaysanno ee haddana ilaahay aan ku radiyin aan ku inkirin jawaabteedu waa fudud tahay waxaa loogu jawaabayaa in la yidhaahdo haddii lagaba soo qaado in qoladaa sharcigoodu taasi uu fasaxaayey dee innaga sharcigeennu ma fasixin sharcigeenna waxaa ku taalla lacana allahu alyahuuda wanasaara itakaduu qubuura ambiyaaihi masaajid yuxadiru maa sanacuu iyo sharu naas man taquumu calayhim asaaca aladiina yatakiduna alqubuura masaajid iyo laa tadacana qabra mushrifan ila sawayta marka haddii xataa kuwa a u ahayd innaga sharci nooma noqon karto waxaana la isku waafaqsanyay sharcu man qablana haddii sharcigeenna uu khilaafo inaanu inaga sharci inoo ahayn kaa ilaahay inoo soo dejiyey baynu ilaahay subxana watacala inagu addooma aynu ugu nahay waa tanaazulan haddaynu idhaa qolada inaga horeysa sharcigooda fasaxay mar labaadka waxaynu leenahay jawaabta labaad sharcigoodu ma fasaxay ee kuwa sidaas sameeyey arrintaa awood iyo sulda ay haysteen unbay ku meel mariyeen siaa ilaahay uhi qaala aladiina qalabuu calaa amrihim ee xujo iyo daliil kuma aanay meel marin waana sida uu leeyahay alimaam ibnu rajab raximah llahu tacaala haddii la idhaahdo waayo ilaahay muxuu ugu inkiri waayena lan ilaahay subxaana wa tacaala haddii waxa weeyaan cid gaalo ah arrin xun oo ay sameeyeen uu sheego oo inkaar iyo diidma aanu daba dhigin dee laga qaadanayo ficilkaas inuu saxsan yahy cidda samaysay inay kufaar tahay baaba ayaa ayaa ficilkaasi inuu ficil xun yahay oo ilaahay uu ka digaayo ugu filanba imisuu ilaahay sheegay waxay sameeyeen kufaarta oo qur-aanka uu kaga warramay oo radinna waxa weeyaan rabbi subxaana watacaala aanu daba dhigin can abi saciidin radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaala wuxuu yihi latattabicunna waxaad raacraaci doontaan oo aad dabageli doontaan sanana man kaana qablakum kuwii idinka horreeya waddooyinkoodii xadwa alqudati bilqudda sida baalka leebka la suray baalka kale waxa weeyaan u raaco bimacnaa wuu la siman yihi oo leebka ayaa hareeraha waxaa laga suraa baalal marka baalalkaasi waa la simaa ya maxaa la idhaha baarumo sax ujeeddadu waxay tahay waa inaanu meesha lagu rido aanu ka leexan haddii marka aan la simin oo ay kala dheeraadaan waxaa dhacaysa tawaasunkiibaa lumaya waxaa lumaya waxa weyaan isu isudheelitirnaanti marka meeshii lagu rideeyey meel aha inuu ku dhacayaa laga yaaba marka baaruumahaasi sida ay u siman yihiin oo kale ee isu raacaan ay isu daba yaaliin sidaas oo kale ayaad u raaci doontaan kuwii idinka horreeyey waddooyinkooda oo lafdiga saxiix muslim waxaa kusoo arooray tatbicuna sanana aladiina min qablikum shibran bishibrin wa wadiraacan bidiraacin kuwa idinka horreeyey baad wadadoodii mari doontaan taaka taako ayaad ula mid noqon doontaan iyo dhudhun dhudhun xataa law dakaluu fi juxri dabbin latabactumuuhu xataa hadday galaan godka ay gasho baasha la yidhaahdo mase lugaleyd waad ka dabageleysaan qulnaa yaa rasuula allah alyahuuda wanasaara qaala faman ma yahuud iyo nasaarad ujeedaa rasuulka ilaahay rasulka wuxu hadda ayaan ujeeda qaadiciyaad wuxuu leeyahay ashibru wdiraacu wاطariqatu wadukul aljuxr tamthiilu liliqtidaai bi maxaa laga cabiray wadadooda raaci doonta latattabicunna sanana man kana qabla saa shibran bishibrin diraacan bidiraac iyo xadwa alquda bilquda iyo xataa law dakaluu juxra dabbin ladakaltumuuh intaasoo kelmadood macnaha looga jeeda waa mid qura macnaha looga jeeda waa maxay wa tamthiilu liliqtidaai bihim fi kuli shay mima naha sharcu canhu wa dammah waxaa laynoo tusaalaynayaa in ummaddani ay kaga dayan doonto yuhuud iyo nasaara shay kasta oo sharcigu uu diiday shareecadu waxa weeyaan ay dhaleecaysay kuwaasi ayuunbaa tusaalayaa lagu bixiyo mar lagu tusaaleeyey sida labada baala isu daba yaaliin marna taaka lagu tusaaleeyey marna ziraac marna gelitaan god waxa weeyaan masal lugalay marka maqsuudku marka waa maxay arrin kasta oo ay sameeyaan cid kaga dayata ayaa dhexdiina laga heli doonaa marka imika waynu fahnaan filaya xadiidku halku baaba ka khuseeyo waa waadix liana alumama qablana wujida fiiha shirk yahuud iyo nasaaro shirki baa dhexooda laga helay rasuulkuna wuxuu yihi arrin kasta oo ay sameeyaan cid kaga dayata ayaa dhexdiina laga heli doonaa fakadalika yuujaz fi hadihi lumma kama huwa lwaaqi sidaa iyaga mushrikiin dhexooda looga helay ayaa ummadda dhexeedana looga heli doonaa kuwa mushrikiina oo yahuud iyo nasaara waxaa kamid ahaa waxa weeyaan sunankooda cibaadat cibaadatu qubuuri saalixiin taa ummadan dhexeeda waa laga heli doonaa waxaa ka mid ahaa sunankooda alguluw fi saalixiin taana ummadan cid samaysa dhexeeda waa laga heli doonaa waxaa ka mid aha ducaau gayr illah ummaddan cid samaysa waa laga dhex heli doonaa binaau lmasaajid cala alqubuur inay masa inay qubuuraha masaajida ka dul samayn jireen ummadana cid arrintaas samaysa dhexeeda waa laga heli doonaa waxaa kamid a ah wasfu llahi binaqais walcuyuub ilaahay bay nuqsaan iyo ceeb ay ku sifeyn jireen oo sifaad xun ay uquuri jireen iyo cay ummadan cid samaysa waa laga dhex heli doonaa maantaba inagaa magaalooyinkeena ku dhex aragnaa kuwa ilaahay subxaana watacaala aflagaadaynaya waxaa ka mid ah sifaadkooda aklu suxt inay booliga iyo xaaraanta iyo ribada ay cunaan cid samaysa ummaddan waa laga dhex heli doonaa wakadalika ataxayul calaa maxaarim illah ilaahay maxaarimtiisa wuxuu ilaahay xaaraantimeeyey inay uxeeladaystaan oo maalintii la yidhaha ha kallumaysanina waa kuwii shabaagta sii dhigtay badda si uu kalluunku ugu galo maalinta dambe ee aan loo diidin ay ula soo baxaan ummadana waa laga dhexelay iminka waxaad arkaysaa kuwa ka odhanaya hadday xoolahaagu riba yihiin ama xaaraan khamri iyo wax lamid a aad ka shaqaysay dhul baa la geliya gebigaa inta dhul ku iibiso haddana dhulkaa dub u iibiyo lacagtii kala soo baxa ana waa taxayul ma u xaaraanaya dhul aad geliso waxa weyan u xalaaleynaya sidiisa ayaa xaaraan waxa weeyaan u ahaanaya waxaad arkaysaa qaar xataa wadaadaa dadka ufatwoonaya meelaha sigaarka lagu iibiyo sigaarka waa xaaraane lakin shirkadda sigaarka iibisa inaad ushaqaysaa dhibaato ma male waayo dee aduu manaad soo dejin mana cabays maxaa adiga kaa galay war ilaahay miyaanu odhan walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan so adigan waxa weeyaan kala shaqeeya wixii ee adiga laftaadu faraha la galay waxaa kamid ahaa waxa weeyaan sifaadkooda iqaamat lxuduud cala ducafa warafcu can shurafa dadka taagta daran ayuu bay xukunka dusha ay ka saari jireen kuwa dhexdooda magac iyo maamuus kulana ma aanay xukumi jirin waxaa kamid ahaa sifaatkooda taxriimu taxriifu kalaam illah hadalka ilah inay leexiyaan ummaddan markaa waa laga dhexheli doonaa marka wax kasta oo yuhuud iyo nasaara ay sameeyeen ummadda nebi maxamed kuwa kamida oo sameeya ayaa la arki doonaa marka xadiidku waxaa ku sugan yani aaya ama daliil min dalaa'il nubuwati muxamedin sala allahu alay wasalam oo arrintu sidaa u sheegay ba udhacda waynu aragnaa maanta sida raadka gaalada loo gurayo yahuud iyo nasaara loogu dayanayo xataa dharkii la xidhanayo qaabkii dharka loo xidhanayo lagaga dayanayo sidii loo xiiranayo lagaga dayanayo wax kala daayo xataa sidii loo soconayo lagaga dayanayo waa xadiidka aynu ka qaadanayna macallinku ashyaa macnawiya dadka markuu rabo inuu fahamsiiyo inuu tusaale ugu bixiyo shay la taaban karo sidaa rasuulku uu sameeyey sala allahu alay wasalam inay xaaraan ahlulkitaabka in laysu ekeyseeyo oo lagu daydaa ayaynu ka qaadanaynaa ahlulcilmiga in la weydiiyo wixii kaa ishkaal gala oo waxa yidhaha alyahuuda wanasara ma yahuud iyo nasaarad ujeedaa rasuulka ilah qaala faman hadda ayaan ujeeda qaala walimuslimin waxa usugan oo imaam muslim uu wariyey fii kitaab lfitan buu ku wariyey baabu halaaki hadii lumma bacduhum bibacdin bacduhum bibacdin walimuslimi can thawbani radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay zawaa liya waa iisoo ururiyay alarda dhulkii buu ilaahay iisoo ururiyey oo dhulkii aadka iiga fogaa ayaa laysoo dhaweeyey fara-aytu waxaan arkay mashaariqaha cadaadka soo baxa dhulka iyo wa makaaribaha cadaadka dhicis ayaan arkay ayuu hi rasuulku sala allahu alay wasalam marka mashaariq iyo makaarib miyaa jirta mise mashriq iyo maqrib baa jira waxaa culimaduna waxaa loo jamciyey likatrati alطaalic walgaari min alkawaakib kuwa soo baxa iyo kuwa dhaca badnaantooda awgeed waxaa kaloo la odhan karaa dee qoraxda iyo dayaxuba labaduba bar iyo galbeed ha soo baxaan lakin meesha ay kasoo baxaan waa kala duwanta mar xaggan waqooyi bay maraan mar bartankay maraan marna waxay maraan koonfurta fa biictibaari hada ayaa la jamciyey faraa'itu mashaariqaha wa magaaribaha wa ina ummatii ummadaydana sayabluqu waa gaadi doonaa mulkuhaa xukumkeedu maa zuuya liya waxaa laysoo ururiyey ee lay tusay ee minaha dhulka kamida sidaasi ayaanay u dhacday sule alimaam alqurtubi raximah llah waana daliil kamida adilada ah tusinaysa nebinimada nebi maxamed sala allahu alay wasalam mulkiga ummadiisu waa ballaadhay ilaa uu gaadhay aqsa baxri tanja aladi huwa muntaha cimaarat lmaqrib caalamka halka ugu galbeedaysa waxa weeyaan ayaa dawladii islaamku ay gaadhay waktiga ee la deganaa ilaa akta almashriqna waa gaadhay halka ugu bariyeysa maa waraaa khuraasaan iyo maa waraaa annahr alhinda wasinda ayaa muslimiintu ay qabsadeen sidaa islaamku bariya galbeed uu ugu faafina ugumuu faafin waqooyi iyo waxa weeyaan koonfur wa kale alfawsan raximah llah bal imtada ila an wasala ilaa jibaali alburanis wa hiya xuduud faransa islaamku waa faafay ilaa uu gaadhay buuraha magacaa leh oo ku yaala xadka faransiiska xayu dakalat alundulus fi lkhilaafa alumawiya fi mulki lmuslimiin wahada mishtaaqu likhabarihi sala allahu alayh wasalam wa ucطitu waxaa laysiiyey alkanzayni baa laysiiyey almuraadu bilkanzayn wa alamwaal annafiis labadii kayda xoolaha aadka u qaaliga ay ku kaydsanaayeenna waa laysiiyey alaxmara kii casaa markaa dahabkiia iyo wal abyada kii caddaa oo fidadii ah labadaana waa laysiiyey marka taasina waa dhacday oo muslimiintu waxay furteen dahabkii iyo fidadii labadaba oo dahabkao ka cascasa kaysar baa haystay oo ah boqorkii reer rom fidadana waxa haystay kisra oo ah boqorkii reer faris labadana muslimiintu waa furtay rasuulku waa ka yihi sida muslim ba wariyen waladii nafsi biyadi latunfiquna kunuuzahuma fi sabiili illah xoolaha u kaydsan waxaa loo bixin doonaa fi sabiili illah marka rasuulku markuu leya waa laysiiyey ummaddiisa ayaa la siiyey oo nebi maxamed ma soo gaadhin markii muslimiintu dahabkii iyo fidadii reer faris iyo reer ruom ay qabsadeen oo gacanta ay ku dhigeen arrintaasi waa ka dambeysay nebi maxamed sala allahu alay wasalam marka markuu leya wa uctiitu wuxuu uga jeedaa rasuulku sala allahu alay wasalam macanaa ummadayda ayaa laysiiye weyaan macnuhu oo ummadayda ayaa furan doonta waana dhacday taas wa inii anigu sa'altu rabbii rabbigay waxaan uweydiiyey liummatii ummadayda anlaa yuhlika inaanu ku halaagin bisanatin abaar caamatin guud oo dhammaantood wada gaadha wa an laa yusallita calayhim inaanu ku sallidin caduwan cadow min siwa anfusihim aan iyaga ahayn oo fa yastabiixa uu xalaashado cadowgaasi baydatahum ay bilaadahum wa jamaacatahum waddankooda iyo jamaacadooda bimacnaa dadkoodaba wa ina rabbii rabbigay qaala wuxu uhi ya muxamedu muxamed ow inii anigu idaa qadaytu haddaan xukumo qadaan xukun fainahu laa yuraddu xukumkaa lama celiyo walaa yubadelu lqawlu ladaya waa ka yidhi ilahi subxana watacala oo qadaagu isma bedelo wa inii anigu actaytuka waxaan kuu siiyey liummatika ummadaada an laa uhlikum inaanan ku halaagin bisanatin caama abaar dhammaantood wada gaadha wa an laa usalita calayhim inaanan ku sallidin caduwan cadow min siwa anfusihim aan iyaga ahayn oo fayastabiixa markaa uu banaysto baydatahum bilaadkooda iyo jamaacadooda walow ijtamaca calayhim xataa hadday isugu yimaadaan muslimiinta oo isu soo urursadaan man biakbaarihaa cidda adduunyada ku nool oo dhan ilaa goormaan cadow lagu sallidahayn haayay leedahay ilaa goorma ayaanu ilahay muslimiinta cadowga gaalada aanu ku salidahayn xataa yakuna ilaa uu noqdo bacduhum barhkood yuhliku inuu halaago bacdan barhka kale oo u laayo wa wayasbiya uu qafaasho bacduhum barhkood bacdan barhka kale marka iyagu islaayaan iyagu ay isqafaashaan ayaa cadowga markaa lagu salidaya lakin inta ka horeysa muslimiinta inta iyagu isnabadgeliyaan iyagu ay kala badbaadaan ilahay wuxuu u ballan qaaday inaan lagu salidahay cadow wahada taxaqaq lisadri hadihi lumma markii ummaddu ay mid qura ahayd ay tiradoodu ay yarayd ay hubkooda iyo saanadooda aadka u yarayd marnaba laguma sallidin cadowgii tira oo soo taabta ilaa halka u dambaysa dhulkooda iyo dadkoodaba oo cidna aanay ka baxsan goorma ayay bilaabantay muslimiinta in lagu sallido cadow iyaga ka baxsan oo gaalada ah markii iyagu ay islaayeen iyagu ay dagaalameen marka maantana taasi ayuunbaa taalla waxyaabaha wuxuu rasuulku inoo caddaynaya keensaday in gaalada lagu salido muslimiinta inay ka mid tahay dagaalkay muslimiintu dhexooda ay dagaalamayaan ee iyagu waxa weeyaan ay iskafaalanayaan haddii iyagu ay isdayn lahaayeen laguma salidin waxa weyaan gaalada waa kale sheekh sulayman ay xataa yuujida dalika minhum ilaa iyaga laga helo inay islaayaan oo isqafaashaan fa in wujida fainahu yusallatu calayhim caduwuhu min alkufaar haddii laga helo iyaga inay iyagu islaayaan ee isqafaashaan markaasaa cadowgooda gaaladaa lagu sallidaya fayastabixu jamaacatahum wa imaamahum wa mucdamahum la kula alumma markaasaa cadowgaasi waxa uu xalaashanaya u banaysanaya jamaacadooda imaamkooda u taliya mucdamahum badankooda ayuu dhibaato gaadhsiinaya la kula alumma oo ummadoo dhan cadowgaa laftiisu inu wada halaaga suurtagal maa ثم أيضا تكون العاقبة لهذه الأمة نعم haddana ummaddu iyada ayunbaa ciab cidhibta dambe leh marnaba inay quusato maaha oo asbaabtii ay ku guulaysan lahayd waa inay la timaado asbaabtii gaalada iyo kufaarta in lagu salido keensatayna ummaddu waa inay ka fogaato oo waxa weeyaan ay ka dheeraato marka meel kale ayaa maanta dawadii laga doondoonaya baa maanta waxay leeyihin dhulkii islaamka ayay gaalo qabsatay waa runtiina waynu aragnaa way qabsatay laakin su-aala la maxay u qabsatay maxaa sababa ina maxaa u sababa inay qabsato su-aashaasaan weli aan la isweydiin gaaladii baana dulmiday dhulkayagii bay qabsatay dadkayagii bay laysay waa runtiin gaaladu waa cadow ilah bay noo sheegay lakin limaada sullituu calayna maxaa laynoogu saliday weli laysma weydiin su-aashaas waxaa la rabaa un ciqaabkaa xagga ilaahay ka socda in xoog la yskaga difaaco oo laisma weydinba war maxaa keenay inayna qarsadaanayna dhibaateeyaan ee waxaa la leeyihin haddaanan aynu iska rowna waxaynu iska celin oo miyaad iska celin karaysaa asbaabtii in lagugu sallido keensatay baa sideeda u taallo u joogta weligaa iska celin kari maysa farwan baad ka guban doontaa adiga ayuun baad daali doonaa weligaa yala dhulka islaamka gaaladaha laga difaaco haddii laga difaaci karaya waa fiicanta oo in laga difaaca waa waajibe laakiin marka horeba inay yimaadaan maxaa sababay waxaa laga dhigay sababtu inay tahay mujarad cadaawadda gaaladu ay muslimiinta uhayaan taasoo quraa laga dhigay iyagoo cadaawad inoo haya iyagoo inaga tiro badan iyagoo inaga hub badan iyagoo inaga taati ka badan haddii inagu aynu hagaagsanaan lahayn laynaguma sallideenba sababta waxa weyan in la ogaado ayaa muhima waxaana la yaabanahay qowm ana acjabu min qawmin maanta leh dhulkii islaamka ayaanu gaalo ka difaacaynaa haddana dadkii muslimiinta ahaa ee deganaa gaalaysiinaya oo markaad gaalaysiiso kii madaxweynaha ahaa ra-iisul wasaarihiisii golihii wasiirada kii baarlamaanka kii dawladda hoose kii dawladda wax ka qabta kii ushaxaad taga kii agmara kii taageera inaba yaa haday marka ummadda badankeedi gaalowde markaa dhul gaalo dhul gaalay gaala qabsatee dhulka islaamaad ka kicinaysa waa baxay kuwii hore sii deganaaba haddaad wada gaalayso diinta aad ka saartay dhul gaaluunbay gaala qabsatay ee ma gaala dhulka u kala kicinaysa mise waxa weeyaan waxaad leedahay wuxuba waa wada gaale waxba waan ka wada kicinaya kuwii hore u deganaayo iyo kuwan kusoo duulay wuxuba wada gaale waan ka kicinaya miyaa macno waxay kamid taha waxyaaba aan la isweydiinin haddaad dadkii muslimiinta ahaa ee meesha deganaa iyagii aada layso oo birta aad ka asasho intaad tidhaahdo waa murtadiin oo riddo aad ku wada xukumto dhulka yaad u xoreynaysaa marka ile dhulku wuxuu dhul ku yahay oo uu ku camiraya bani aadamka ku nool ee ilaahay subxaana watacaala ku caabudaya qala warawahu burqaniyu fii saxiixihi alburqaani waa alxaafid alkabiir abubakr axmed ibn maxamed ibn axmed alkhawarizmi ashaafici waxa uu leeyahay musanafaad fara badan ayuu leeyahay waxaa markaa musanafaadkiisa kamid ah kitaab uu leeyahy oo la idhaahdo manaa saxiix kitaabkaasi oo uu ku jamciyey axaadiista bukhaari iyo muslim wazada wainama akaafu calaa ummatii ummadayda waxaan uga baqanaya alaimata almudiliin kuwa hogaamiyeyaasha ee wax lumiya hogaamiye madaxweyneah dadkii haddana luminaya oo qawaaniin iyo masaa'ib iyo xukum bikayri ma anzala allah ku hogaaminaya iyo culimo iyaguna dadkii luminaaya oo xaqa dadkaan u sheegahayn oo baatilka dadkaan uga digahayn wa idaa waqaca calayhim sayf seeftu markay ku dhacdo oo iyagu ay islaayaan lama yurfac ilaa yawmi alqiyaama ilaa yawmi alqiyaama laga kor yeeli maayo oo bimacnaa mar haddii baabka islaynta muslimiinta uu furmo sidaasi ayaa waxa weeyaan uu furmaanaya walaa taquumu saacatu qiyaamahu dhici maayo xataa yalxaqa ilaa uu haleelo xayun yaana waa qabiila xayun oo min ummati ummadayda kamidi bilmushrikiina mushrikiinta uu haleelo riwaayadda abu daawud waxaa ku timi walaa taquumu saaca xataa yalxaqa qabaa'ilu min ummati bilmushrikiin ilaa qabiilooyin dhan ka kamidi mushrikiinta ay haleelaan macnuhuna waa maxay waxa yihi walmacnaa anahum yanziluuna macahum fi diyaarihim wayasiruuna minhum biridati wa naxwiha waabay ridoob ridoobayaan oo diintay ka noqonayaan ama muslimiin ba iska ahaadaane wadamada gaalada ayay tegayaan taana maanta indhehenaynu ku aragnaa qabaa'il iyo ummado dhan qabaa'il dhan oo soomaaliya deganaan jiray baa siday u dhamaayeen la raray oo dhulka gaalada la geeyey laxiquu bilmushrikiin mushrikiinta ayay haleeleen wa calamin aclaami nubuwatihi sala allahu alayh wasalam waxataa tucba waxataa tacbuda ilaa ay caabudaan fiaamun kooxo oo min ummati ummadayda kamid ah laawasaan sanamaanta ay caabudaan aye waadix miyaan ahayd in ummadda nebi maxamed kuwa ka midi asnaamta waxa weeyaan ay caabudi doonaan axaadiid kale rasuulku waa ku caddeeyey waxaa kamid a xadiidka abu hureyre saxeynka ku jira laa taqumu saacatu xata tadariba ilyaatu nisaai dows cala dilkhalas qiyaamu dhici maayo ilaa sanamkii dilkhalase la odhan jiray yeman lagu caabudi jiray ee jariir ibnu cabdillaahi albajeli rasuulku u diray ee uu soo burburiyey jariir ilaa dib uu usoo noqdo oo dumarka reer dawus oo qabiila taskun fi lyaman ay sanamkaasi ka dul xadreeyaan oo barida halkaasi ay luxaan wa fii muslim laa yadhabu leylu wanahaar xataa tucbad allata walcuza habeenkii maalintu tegi maayo bimacnaa qiyaam dhici maayo ilaa ay soo noqoto cibaadadii la caabudi jiray laata iyo cuze وفي مسلم عن عائشة لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد نعم allaat wاlcuzى hadday yidhaahdaan khuraafiyiintu soo ka rasuulku yihi ina shayطaana qad ayis an yacbudahu lmusaluuna fi jaziirati اlcarab walakin bitaxriishi baynahum shaydaanku waa ka quustay dadka tukada inay jaziirat lcarab ay ku caabudaan sidee baad uleedihin jaziirat lcarab buu shirki uu ka dhacay oo imika ilahay kayrkii cid aan hayn ilahay cid aan lagu caabuda waxaan leenahay xadiidku sidaa aad moodeysaan ma aha macnihiisu wuxuu rasuulku ka warramay malihii shaydaanka shaydaanku markuu arkay raayadii tawxiidka kor noqotay iyo tii shirkigu afka dhulka loo geliyey ayuu isagu iska quustay oo is yidhi wallahi mar damba meesha lagugu caabudi maaye taasi kuu kuule ee isku diruun laakin bitaxriifi bayna marka waa dhanigii shaydaankuna dee qeybkii waxa maqan ma ogeyn malihiisu buu rasuulku inoo sheegay sala allahu alay wasalam waana xaala mucayana ayay ahayd wakti gaara oo tawxiidku uu kor noqday ayuu is yidhi in lagu caabudaa mar dambe suurtagal maaha waxaa kaloo kamid ah adilada waxa weeyaan shubahaadka ay kutub ku qoreen khuraafiyiinta qaarkood kuwa shirkiga iyo khuraafada waxa weyaan difaaci jiray xadiidka uu rasuulku yihi sala la alay waslam wallahi ma akaafu calaykum an tushrikuu bacdi inaad dabadee shirki samaysaan idinka baqi maayo walaakin akaafu calaykum an tanaafasuu fiiha fatuhlikakum kamaa halakatkum lakin waxaan idinka baqanayaa adduunyada inaad ku tartantaan waa idin halaagta see u halaagtay kuwa idinka horreeyey bukhaari baa xadiidka wariyey fi kitaab aljanaa marka waxay leeyi soo kaa rasuulku umadiisa kuuri idinka baqi maayo inaad waxa weeyaan shirki samaysaan dabada waxaa la odhan karaa saxaabadii bu ujeeda rasuulku sala allahu alay wasalam jawaab kale waxaa jirta xaafidku uu ka bixiyey xaafid ibnu xajar wuxuu yihi ay calaa majmuucikum ummadayda oo dhan dhammaantiiba inaad shirka u wada noqotaan idinka baqi maayo suurtagal maaha taas lianna dalika waqaca min albacdi acaadana allahu tacaala waxaan sidaa u leeyahay bu uhi xaafid ibnu xajar leanna ummadda barhkeed buu shirkigaasi uu ka dhacay marka rasuulku markuu leeyahy shirki idinka baqi maayo dabaday idinkoo isku dhan buu ujeeda laakiin barhkood inuu shirkigu ka dhacayo adilada kale ayaa tilmaantay wa inahu sayakunu waxaa ahaan doona fii ummati ummadayda dhexdeeda kadaabuuna beenaalayaal halaathuuna sodona soddona kulluhum dhammaantood mid walbayay kamid yazcumu wuxuu sheeganaya anahu nabiyun inuu nebi yahay markaa kuwa nebinimada sheegtay soddon waa ka badnaayeen lakin wuxuu leyahy xaafid ibnu xajar xadiidka waxaa looga jeedaa kuwii waxa weeyaan cidi ay raacday inama almuraadu man qamat lahu shawka nacam wabadat lahu shubha kaman wasafna waqad ahlaka allahu tacala ma waqaca lahu minhum dalik baqiya minhm man yalxaqhu basxaabihi waakhiruhm addajaal akbar cid kastoo nebi sheegate loogama jeedo kuwaas soddon waa ka badan yihiine waxaa looga jeedaa kuwii awood yeeshay ee atbaac yeeshay ee waxa weeyaan shubahaad dadka ay ku khaldi karaan watay baa looga jeeda cid allaale ciddii sidaas samaysana ilaahay waa halaagi kuwa soo socdana ilaahay waa halaagi doonaa kuwaasu ka dabageyn doonaa waxaana u dambeeya dajaal akbar uu nebinimu marka hore sheegan doonaa masiix dajaal marka dambena wuxuu sheegan doonaa ilahnimo ayaa u sheegan doonaa wa ana anigu khatamu nabiyiin nebiyiinta kii lagu khatimo baana laa nebiya bacdi iga dambeeya ma jiro walaa tazaalu ka zuuli maysa daa'ifatun koox min ummati ummadayda kamidi cala alxaqi xaqa inay ku taagnaato mansuuratan xaala ay tahay mid loo gargaarayo laa yaduruhum dhibi maayo man khadalahum cidda hoojisay u gargaari weysa iyo walaa man khaalafahum ka khilaafaatoona xataa yaatiya ilaa uu yimaado amru llahi tabaaraka watacaala ilahay amarkiisa oo geeridii ah bimacnaa sidaasi ay ku dhintaan marka xadiidka qeybtiisa u dambaysa walaa tazaalu taa'ifatu min umati cala alxaqi mansuura waxay daliil u tahay ummadda nebi maxamed kuwa shirki sameeya oo awsaanta caabuda waa laga heli doonaa laakiin ummadda nebi maxamed taa iskuma wada waafaqayso oo mar walba cid xaqii ku taagan tawxiidkii iyo sunihii iyo wadadii rasuulka iyo saxaabada ummadda waa laga dhexinaya kuwaana calaamadooda waa iska caddahay waman kaana calaa mitli ma ana caleyhi asxaabi aniga iyo saxaabadu wadadaa si aanu hayno cidda hayse weeyaan bu uri rasuulku sala allahu alay wasalam wa ariiqu nabiy wasaxaabatuhu laysa bilkhafi wadadii rasuulka iyo saxaabadu ay mareen mid qarsoon maaha waa mid waadixa oo iska cad fi kulli baab min abwaab addiin fiihi masaa'il alula masalada koowaad tafsiru aayat nisa aayaddaa suuratu nisa ku jirta tafsiirkeeda alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaab athaaniya tafsiru aayat lmaa'ida aayadda maa'ide ku jirta tafsiirkeeda waaqul hal unabicukum bisharin min dalik athalithatu tafsiru aayat lkahf qala aladina galabuu cala amrihima alraabicatu wahiya ahamaata ugu muhiimsan weeyaane ma macna aliimaan iimaankii macnihiis muxuu yahy biljibti wataaguut la rumeeya hal huwa ictiqaadu qalbin in qalbiga laga ictiqaadaaba aw muwaafaqatu asxaabihaa mise waa in la waafaqo cidda samaysay maca bukdihaa iyadoo loo cadhaysan yahay wa macrifati butlaanihaa baadilnimadeedana la garanayo laa shaka walaa rayb haddii aljibtu wataaguut oo macbuudaadka ilaahay ka sokeeye la la ictiqaado inay cibaado mutaysteen taasi inay tahy iimaan la rumeeyey haddii asxaabtiisa la waafaqo waxay samaynayaan ee asnaamtii awtaanta ay u samaynayaan la sameeyo walow ha la idhaha xagga qalbiga waanu ka duwannahay in aljibta wataaquut la rumeeyo markaana shaki kuma jiro labadoo markaa waa noqonaya marka sheekhu wuxuu uga jeedaa nimankan markaa yahuud la yidhaahdo iyagu ma jirin sida hadalkiisa daahirkiis uu yahay asnaam ay samaysteen oo ay caabudeen laakiin waxay ammaaneen oo ay saxeenay yidhaahdeen diintiina ayaa wanaagsan wayaquluuna liladiina kafaruu haaulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila kuwii mushrikiinta ah awsaanta caabudayay ayay yidhahdeen wadadoodaasi waa sax mar hadday yidhahdeen waa sax iyagu asnaan ba yay caabudine kuwaasay la xukumiyiin markaa qofka idha qubuuriyiintu waxay samaynayaan waa sax iyo wadada ay marayaan walow isagu waxay samaynayaan yaanu samayn hadduu doono yaanu caqiidaysnaaninba ee mujaamalaha ka ahaatee iyaga ayuu la xukum yahay ayib alkhamisatu qawluhum ay yidhaahdeen ina alkufaara kufaarti aladiina kuwaasoo yacrifuuna ay garanayeen kufrahum gaalnimadooda ayaa ahda ka toosan sabiilan xagga wadada min almuminiin si ayaa yidhi yahuudi ba sida yii wayaquluuna liladiina kafaruu haulai ahda min aladina aamanuu sabiila asaadisatu wahiya lmaqsuud waa ujeedada laga leeyay bitarjama markaa iska ilaali qof colaadaad uhaysaa yaani kuu kalifin adigoo aaminsan oo arka inuu isagu xaqii ku taagan yahay inaad dad kaloo aad garanayso inay inxiraafsan yihiin iyaga aad tidhaahdo idinka ayaa ka saxsan oo kaasi waa khaldan yihi iska ilaali intabi yuhuud xasad baa ugeeya hadalka noocaasi ay nebi maxamed iyo saxaabada iyo diinta islaamka ay xaajidayeen waxay taasi dhaxashiisay mushrikiinta oo ay garanayeen inay khaldan yihiin inay yidhaahdaan idinka ayaa ka saxsan nebi maxamed iyo saxaabadiisa ana hada arrinkaasi laabudda waxaa laga maarmaana asaadisatu wahiya almaqsudu bitarjame ana hada laabuda waxaa laga maarmaan an yuujada in laga helo fi hadi lumma kama taqara fi xadiidi abi saciid mar haddii laga helay kuwii naga horreeyey kuwa ilahay cid aanayn caabuday ummadan dhexeedana in laga helaa waa laga maarmaan waayo rasuulkaa sheegay ummadanna wadadii ummadaha hore inay mari doonto asaabicatu tasriixu caddaynta oo caddeeye biwuquuciha acni waxaan u jeeda cibaadat alawsaan ummadda nebi maxamed sala allahu alayh wasalam dhexeeda ay ka dhacday rasuulku sala allahu alayh wasalam waa ka yidhi laa taqumu saaca xataa yacbuda nacam aw xataa tacbuda ummati alawthaan athaaminatu alcajab alcujaab waa layaabka layaabkiiye khuruuju man mid soo bixistiiyo daci sheeganaya nubuwata nebinimo isla mukhtaar isla mukhtaar ibn abi cubayd ninkii la odhan jiray oo markii hore muujistay ahlulbeytka inuu jeceliyo unusraynayo markii atbaac fara badan oo helena yidhi nebi baan ahayba oo calankiisa taagtay maca takalumihi isagoo ku hadlayo bishahaadateyn wallahi ashhadu an laa ilaha illah ashhadu ana maxameda rasuul lah tasriixii iyo caddayntu caddaynayey iyadoo lala qabo biannahu min hadi lumma ummadda nebi maxamed inuu ka mid yahy omuu lahay nebi maxamed ma jire wuxuu la ashhadu an laa ilaha illah ashhadu ana maxameda rasuulullah ummadda nebi maxamed baan kamid ahay lakin nebi nebi maxamed ka dambeeyey ba wa ana arasuula xaqu rasuulku inuu xaq yahayna isagoo qiraya wa ana alqur'aana xaqun wa fiihi qur-aankana waxaa ku sugan qur-aanka inuu xaq yahay uu sheegayo ana muxameda khatama nabiyiin nebi maxamed inuu yahay kii nebiyada lagu khatimay wamaca hada iyadoo intaasoo dhan lala qabo isagoo la isagoo le ummada nebi maxamed baan kamid ah isagoo le rasuulku waa xaq isagoo le qur-aanku waa xaq iyadoo qur-aanku uu sheegay inuu nebi maxamed sala allahu alay wasalam yahay kii rususha u dambeeyey ayuu wamaca hada iyadoo intaasoo dhan lala qabo ayusadiqu wuxuu ayaa yusadaqu la rumaysanayaa fi hada kullihi waxaasoo dhan laga rumaysanaya maca atabaadi waadix iyadoo arrimahaasi si cad ay isaga soo horjeedaan oo qur-aankaan rumaysanahayo nebi nebi maxamed ka dambeeyey baana dee waa laba toos isaga soo horjeeda wey waqad kharaja waa soo baxay bu ihi almukhtaar fii aakhiri cahdi saxaaba saxaabada waktigoodii waktigii u dambeeyey buu soo baxay wa tabicahu fi'aamun katiira dad aad u fara badan ayaana raacay maantana kuwa nebiye sheeganaya hadday soo bixi lahaayeen oo in yaroo shubha ay la iman lahaayeen dad fara badan oo shahaadana ila qur-aankaanu rumaysannahay iyo nebi maxamed inuu ambiyada u dambeeyey ayaa raaci lahaa oo dadku markay daciifaana iimaankooda uu daciifo cilmigooduna waxa weeyaan uu daciifo waxaa dhacaysa inay cid walba iska raacaan atbaacu kulli naaciq bay noqonayaan mid kasta oo u dhawaaqaba waa raacaya ataasicatu albishaara bishaarada rasuulku uu ku bushaariyey biana alxaqa xaqun laa yazuulu inaanu suulahayn bilkuliya si dhamaystiran laa tazaalu taa'ifatu min ummati cala alxaqi mansuura waa kaai rasuul marka ha quusanin haddaad tahay min ahli tawxiid wamin ahli suna wamin ahli lxaq xaqu mar walba baaqi buu ahaanaya kamaa zaala siduu uga suulay fima mada umadihii naga horreeyey bal laa tazaalu suuli mayso calayhi xaqa inay ku sugnaato dushiisa daa'ifatun koox ummadda nebi maxamed ka mida ah. alcaashiratu alaayat lcudma waa calaamadii weyneyd anao maca qilatihim iyadoo yaraantooda lala qabo ahlulxaqa ahlulxaqa yaraantooda iyadoo lala qabo laa yaduruhu ma dhibayo man khadalahum cidda hoojisay xaqaa la garab geli weyda xaqa ula ugu nusrayn weyda iyo walaa man khaalafahum cidda khilaaftaa toona waxba ka qaadi mayso marka dararkana looma jeedo darar badaniya darar badani waa ku dhici kara in la xido in la dilo in la mastaafuriyo in la curaqabatayo laakiin darar xagga diinta kaga dhaca looma geysanayo waa ku sabrayaan xaqa iyagoo aada u yar alxaadiyata cashara ana dalika sharta shardigaa isaga ilaa qiyaami saac u jiray e ilaa qurbi qiyaami saac ilaa qiyaama dhicitaankiisa uu soo dhowaanayo kooxdaa xaqa ku taagani waa jiraysaa athaniyatu cashara maa fihi waxa baabka ku kusuganaa min alaayaati alcadiim aayaadka waaweyn ee tusinaya rasuulka sala allahu alay wasalam nebinimadiisa waxyaabaan uu ka warramay rasuulku ee sidoodii qaar fara badan ay u dhaceen qaar kalena si kale aan lagu ogaan karin ilaa inuu nebi ahaa mooyaane minha waxaa ka mid a ah ikhbaaru waranka uu ku waramay biana allaha ilaahay zawaa lahu inuu usoo ururiyey almashaariqa walmaghaariba oo dhulkii ilahay inuu usoo koobay oo uu soo hordhigay gebigiisiiba waana calaamad tusinaysa waxa weya nebinimada nebi maxamed sala allahu alay wasalam wa akbara wuxuu ku warramay bimacna dalik arrintaa macnaheedana waa sheegayo in intaa la tusiyey mulkiga ummadiisu uu gaari doono inuu macnaheed yahay buu sheegay fawaqaca kama akbar arrintaasina waxay u dhacday sidii rasuulku uu uga warramay oo islaamku wuxuu u faafay qorax ka soo baxyo iyo qorax ka dhac bikhilaafi aljunuubi washimaal sida uu iyo galbeed ugu faafay waa ka duwan tahay siduu ugu faafay koonfur iyo waqooyi wa ikhbaaru iyo waranka rasuulku uu ka warramay biannahu uctiya alkanzayn in la siiyey labadii kayd dahabkiiyo fidadii ay reer faris iyo reer rumey haysteen sideeda ayaanay taasina u dhacdayo waa tii cumar ibnu labadii oo muslimiintu ay furteena gacanta ay ku dhigeen wa ikhbaaru iyo waranka uu ku warramay biijaabati dacwatihi in la ajiibay ducadii liummatihi ummadiisa u duceeyey fi lisnatayn laba arrimood wa ikhbaaru iyo waranka uu ka warray bianahu munica thalid arrinta saddexaad in loo diiday rasuulka sala allahu alay wasalam oo arrinta waxa weeyaan rasuulka laga ogolaaday waa inaan abaar lagu salidin ummadda iyo inaan lagu salidin cadow aan iyaga ahayn oo tirtiro gebigoodaba laakiin arrinta laga diiday waa maxay waxaa laga diiday inaan cadow lagu salidin markay iyagu islaayaan waxa yihi iyagu markay islaayaan cadow waa lagu salidaya xaaladda noocaasiya wa ikhbaaru iyo waranka rasuulku uu ka waran biwuquuci sayf seeftu inay dhici doonto muslimiintu ay islayn doonaan wa annahu laa yurfac seefta inaan kor loo qaadan idaa waqac maana dagaalku mar hadduu bilaabo muslimiinta dhexood iyo fitnadu inaanay istaagahayn ee ay soconayso iyo wa ikhbaaru waranka uu ka waramay bihilaaki bacdihim bacda barhkood barhka kale inuu halaagi doono waanay dhacdo waxoo dhan wayn arag wasfadii bacdihim bacda barhkood barha kale inuu kafaalan doono ilaa maantaad maqlaysa kuwa xataa soomaaliya oo muslimiin sheeganaya idaacadda ka hadlaya oo le intaasoo nin baanu ka dilnay intaana waanu ka dhaawacnay intaana waanu ka qabsanay sabyiga waa la iskafaashay waa waa la islaayo birta ayaa la iska as markaasaa weliba lagu faanaya oo ceeb baan loo arkahayn dhiigga islaamka sidaa loo geliyo qaarna waxay soo geliyaan website ayaabay soo gelinayaan habeen walba ninkay dilaan xalayna hebel baanu ka takhalusnay xalayna murtadiinta halkaa fadhiya baanu weeraray waa ku faanaya laba murtad baanu qabanayo dabeetana markaanu waraysi ka qaadnay baanu toogan <laughs> iyagoo ashahaadal ah ayaa la tooganaya mota ashhadu an laa ilaha illa war muslim baana haiga daaya ayaa la toogan loodhanaya war murtadka ha dhegaysanina toogta waana soomaaliya shahaadanaya xataa hadduu gaalnimo ku dhacay isagu mi miyuu garanaya waxan inay gaalnimo tahay ama inay xaaraan tahay so in xujada lagu ogo loo caddeeyo ma xataa gaalnimo uu garanaya hadduu ku dhacuu ridoobo diinta uu ka baxay hadduu kugu yihi diinta waan kusoo noqday waa shahaate ka war miyaad dilaysa ayu fiqin hada lfiq waa fiqhulqitaal waxan fiqulislaam ma ah. waa fiqigii dagaalka caadiga ah ee rijaalalqabailka dhex mari jiro kale ee fiqigii jihaadka shaqo kuma la arrinta noocaasi oo inama yaryaroo labaatan jir ka yar baa qoryo loo dhiibay waxa axkaamta jihaadka ay ka yaqaaniina ma jirto dabeetana labaanu qabanay waanu dilay wallaahi wuxuu sheegay nin meelahaasi dagaalada ka soo noqday wuxu i waxaa la qabtay sagaal nin markaasa yidhah war soomaali baana war reer hebel baana war muslimiin baana waana shahaadkan waana dhegaysanina la yidhi anoo arkaya ayaa wuxu ihi xabad laguma dhufane waa la bireeyey ui sida ariga ayaa loo gawracay bu lafaaygaan o argagaxay bu saana siri bartalow cirkumu idinkusoo dumi doonaa intaan qorigii u tiiriyey oon dhuuntay ayaan soo baxsaday buui halkan iyo markaasi ui wixii aad sheegi jirteen waxaan idin moodaya niman khaldan laatiin inaad odhan jirteen dhiigga muslimiintaa la xalaashaday oo dadka ayaa la takfiiriya indhahaygaan kusoo arkay buui maanta ayaan idin markhaati furaya waan idinla yaabi jireen markaa fiqi maaha waxaas oo bal ninkan in ridooba kasoo qaado diinta uu ka baxay murtadka ahlucilmigu miyaanay isku waafaqsaneen yustataab in toobad la weydiina oha war toobad ke ilaa zindiiqa iyo saaxirka iyo kuwa noocaasa mooyaane o ahlucilmigu ay isku khilaafeen toobad ma la warsanaya mise toobad la-aan baa la dilaya war murtad hadduu ya maxaad toobad weydi war toobad keen waad ridowda maxaad ugu odhan weydi isagii oo la soo taaganoo kula waan toobad oo muslim baan baanahay a shahaadanaya kayfa taktul si aad u dilaysaa waxa wey naftaad uga jaraysa allahu akbar allahu lmustacaan wakawfu yabaqa calaa ummati ummadiisa uga baqday min alaimati lmudiliin kuwa wax luminaaya xukaam iyo culimaba leh waana dhacdo labadiiba waa la helay wa ikhbaaru iyo waranka rasuulku uu ka warramay biduhuuri lmutanabiyiin kuwa nebinimo sheeganaya inay ka dhex muuqan doonaan fi hadi lumma taasina waa dhacday iyaduna wa ikhbaaru iyo waranka rasuulku uu ka warramay bibaqaai taa'ifati lmansuura cid xaqa ku taagan oo u nusraynayso ilaahayna u gargaaraya in ummadda dhexeeda laga heliyo wa kullu haada arrimahaas oo dhami waqaca waa u dhacay kama akhbar sida rasuulku sala allahu alay wasalam uu ugu warramay buu udhacay iyado waxba aan iska bedelin waxaa markaa calaamad iyo daliil u yahay nebinimada nebi maxamed maca ana kula waaxidatin iyadoo mid kasta oo minha arrimaha kamidi abcadu maa yakuun waxa ugu fogaansho badan ay tahay fi lcuquul haddii la israa caqliga ku garta oo waxyaabaan caqliga lagu gaari karin wey waxyaabaan caqliga lagu gaari karin buu rasuulku uu ka warramay markaa macnaheedu waa loo waxyooday wey waxaana taasi markaa daliil ay u tahay waxa weeyaan nebinimadiisa caleyhi afdal salaati watasliim ahaalihatu cashara xasru lkhawf baqihii ururinta uu ku ururiyey calaa ummati ummadiisa u baqaayey min alaimati lmudiliin hogaamiyeyaasha wax lumiya uu uga baqaayey rasuulku ummadiisa faqri baan uga baqayaayo haraad baan uga baqayaayo wax kalaan uga baqayaa mool waxaan uga baqaya ha alaima almudiliin taasina waxay tusinaysaa qofka ummadda hormood iyo hogaamiye u noqdo ama xukun mid ku hogaaminaya ha noqdo ama mid cilmi ku hogaaminaya ha noqdee hadduu noqdo mid ummadda luminaaya oo waddo baatila marinaaya asarkii raadka ay leedahy wahal afsad diina ila lmuluku waaxbaaru wa waruhbaanuha diinta labadaas baa fasahaadiya boqor ama madaxweyne wado khaldan waxa weeyaan maraya iyo waxa weeyaan caalim ama caabid isna xunoo wado xaqa aan haynin araabicatu cashara atambiih baraarujinta rasuulku uu ku baraarujiyey calaa macnaa cibaadati alawthaan awthaanta in la caabudo macnaheedu wuxuu yahay inaa in loo rukuuciyo in loo sujuudo qura maclu inaanu ahayn xataa kuwa culimo sheeganaya kuwa xukaam sheeganaya oo wixii ilaahay xalaaleeye xaaraantimaynaya wixii ilahay xaaraantimeynaya xalaaleynaya haddii arrintaa lagu raaco la ictiqaado inay xaq uleeyihiin in la caabuday macnaheedu inay noqonayso ayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam uu inagu baraarujiyey wallahu aclam waxka bilahi tawfiq wsala allahu ala nabiyina maxamed wala alih wasaxbih waslama tasliima kasiira